wanaagsangudahan idaacadda kulmiya goortaan gacalka maqlaayo galab wanaagsan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 saaxiibadana galab wanaagsanaa leenahay farsamo yaqaanka galabta sheekeeya ayaa farsamada ku mm. jiro isna galab wanaagsanaa leenahay galabta halkan saaxiibada wax badan baan uga balse intaan u gudagelin barnaamijka dhankii daafurka ayaana allaaba aadnaa ma anaa soo dara afartan is adiga intaan farsamayaqaanka u yeerin ka horba mm-hmm. mm. miideysaa mise waa kuu daayaa maya ani ilaa yaraanteeda waa la ii day jiray <laughs> inkasta galabtana marti hataa ku darso martida weligeedba weligeedba martida la casuumi jiro wax loo dee jira soo maaha haye waa kuu daayo bal xeerkii martida loo mari jira kuu maraawii soo celisay mm. waayahay galabta waxaa saaxiibada usoo qabanayaa heesa ku wada luuqayaan siciid miro xeedar iyo kinsi aadan heeskan waxaa la yidhaahdaa mhm. mm. dhabta miyaan ku saaraa iminka dhudhamaya miya soo wada dhegeysana saaxiibaya eedhadana dhaqankiyo ashada ku wacanta dharararagti moog tahay cashaqan wax dheereen eda roob lamuudi aankeedinuu yahay simogtahay ashaqan wax dheerey ida roob lamuudi aanteed inuu yahay shaacay hilkii dhawaan gala daxalaga magaare horta

aa ka fududa surdheel qoyaaniyo dhexqotoma areetiyo igu baxalamuudi surdheel qoyaaniyo dhexotoma areediyo ubaxa la moodiye moogtahay dhaqsiyo ade lacage dhalaya asiyo ma dhiciye abaanka dhuranla moogtahay dhaqsiyo lacag dhalaayay adiyuu ma dhiciye banka duranla shacay hilkiisi dhawaangala dhaxlagama gaare horta isbakaaya nandhudhumi dh lagama gaare horta idhabkaaya inaan dhudhuumiya imika dhudhumiyo miyaasa dhawaada awaliba igama dheere

waxbaa ka dhaca meeshaas waxaa weye waxba laiskuma daaroga cajiibu ahaa waaya kolley waxaa kaloo soo socda mm-hmm, mm-hmm. ayaa luuley ka daran ka daran dheh mm-hmm. waayahay mira saciid mira xaydar iyo weliba kinsi xaaji aadan ah, halkaas aan <laughs> ah, soo laabana mm. <laughs> <laughs> hees walba waqtigeeda qof un ah, baa ku eh. sugan moogtahay xaaladeeda mm, mm, laga yaabo hadda dad badan oo ku sugan xilliga waa jirtaa waxaa waaye mar walba buux weeye Ah. waayahay saaxiibada mar kale galab wanaagsan ayaan leenahay mm. bal markaan mhm. wanaagsan mhm, casriye wanaagsanna eh, eh, waanagu dareynaa shaceebow mm, mm. marka galabta la joogo weliba la casriyeynayo maxaad jeceshahay inaad ku casriyeysato waaba sheegtaba hay markii galabta la joogo maxaa la raadiya casriye bis casriye hadduu ah. qofba waxbuu ku casriyeeyaa soo ma qofba waxbaa agyaalo qofba waxbuu jecel yahay ah maxaa eh, ku haysataa <laughs> dadaa qaxwada jecel dad baa shaaxa ah, kooxa eh, waaye salol ama daangada lagama ag eh, waayo ani horta shariif caamal qaxwada ma cabin laakiin shaaxa isku fiican <laughs> shaaxa isku fiican tihiin waayahay meelaa ku kala heraysiin bigaas ah. mase cadees weli <laughs> waa kasii horeeya cadeeska <laughs> waayahay galbihi marka cadeyskan ku agyaala ka heshaa aa ah. ah, ku haysataa weliba inuu zaaid u kulul yahay ah, qaaciis uu baxaayo shaax inta badan kuleela loo cabaa qabow cabaa aan kuleel waayahay shaax kuleela loo cabaa inta badan sida mm. sharif qabo ma cabaa waa kaa diida markaas maya wuu diidi karaa qofkii qabow war biyo cabi karaa soomaa biyo qabow laakin shaax oo qabow way jiraan dad horta ama laga soo marinba oo adduunka ugu jecel shaax qabo aad iyo aad xilligaasoo kale eh, inaad adiga oo waqti bixinaa juhdi geeraare iyo waxyaaba inaa alifto waayahay aad u wacnaan lahayd kasii kale waayahay eh, wax badanaa ku qoran oo geeraare ah wax badanaa soo qortay eh, shalaa ugu dambeysay sax geeraaro badanaa jira xataa aa qoray walina laga faa-ideysta waay hal galab waa inaan ku casuunaa geeraaradaada aad nooga faa-ideysaani saaxiibada haddaa goyna dhib ma waayahay <laughs> wax lagaa faa-iida farabtid kaa faa mhm. waayahay weli barnaamijkii haye qeybihiisa ugu horeeyay weliba ah. waaya bal markaa shuceebo mhm. aada iyo aada waxaa jirta kaalin sugaaneed markii eh, kuleh leeyahay geeraarada iyo waxyaabahaas mhm. aniga jaceylka isku fiican nahay eh, heesaha taloo ma kuwii hore ma kuwii dhex mase kuwii dambe maxaa inoo soo wadaa yani kuwii dambe ha sheegin kuwii dhexana iska odayaasha horaa kamid taha marka dadkii hore <laughs> aa kasoo haray dadka horaa kasoo hartay aad iyo aad marka halkaas waxaa ka cad inay heesihii hore noo soo wado aad iyo aad eh, waxaan soo wadaa mhm. hees la yiraahdo mininkiini anigaa imid ninkini anigaa imid kowdheh waxaana ku wada luuqeynaya mhm. xaliimo khaliif magool iyo sidoo kale maxamed suleymaan tubeec labaduba allah wada naxariisto mm. waayahay aan soo dhegaysano maxaa xaaja maare iyo

marag baad u haysaa miska waa mudaamudaamudaamu midkanaadineeray miska waa mudaa mudaa mudaayo midkana aad leeday waxaan kaga maqanay meel leer ma joogin muraadkayga muraadkayga gaarka waxaan maraadkeyga gaarka Yay! <laughs>

waayahay mininkiini mm-hmm. aniga imidii kowdheh marti oo kale baan ahay ee labadheh xaliimo magool iyo sidoo kale tubeec allah u halkaasaan kaga soo laabano qaybii dhexee barnaamijka kala wanaagsan waa isla mareynaa shuceebow markan saacadda waxay tilmaamaysaa xilligii ay saaxiibadeena iyo anaguba aan dhegeysan lahayn mhm. sheekadii xiisaha badneed ee xurmad daran iyo xariir dumar joogtaan kusoo dhowaada qaybtii labaatanaad ee sheekada xurmadaran iyo xariir dumar waana fikraddii xayir cali rooble kaalinta koowaad horta ku tasho wac ma tahay waa wax koowaad horta haddaad kaalinta koowaad geshidna haddee waxaan ahay nin kaalintiisa ka soo baxay ballanqaadkaaga ballanqaadaan dul saaraan fahamte haddii ay eh, dhacdo inaan kaalinta koowaad geyso oo aan kaalinta koowaad galo anigana shuruud la-aan hooyaday aa ku baraa aabahe telefoonkaa la hadalsiinaa bilaa shardi aa ku dabakacaan fahamte reerkii ilaahay dhisaya soomadaah ee waa soo dedeg rafaadkan iyo subax walbaba mee cidla ka soo ilahayo iisoo dedeji horta waxaa waa talaado badan ay soo martay laakiin tan oo kale xasan <laughs> aada samatar waxaan ka maqli jiray arbacada habeenkii afar saa markay tahay aan maqlan jira laakiin talaado wuxuu imrigayga soo maray talaado tan lamid ah horta mi soo marin farxad wax isla meel dhigid mustaqbal go-aamiin marka haddana kolley wakhtiga igu ciriiri ah galabta kuwa dugsiga hoose ee dhexe ayaa dhowr xiise la igu soo qoray marka aadna runtii waa kaaga mahad waana baxayaa runtii hooyo iyo aabbi iyo familka igu salan war iska daa wax kale ilaahaygu og yahay kobta adigaa ku socoto daan arko dhunkanaankuro dhunkanaa dhulka meesha ay ugu socoto halkaasaan ugu jecelahay aan ku yiri hataa haddaan awoodi lahaa fiiri in aan busta ka tirtiro waa tirtira lahaa marka macalin waa iska joogtid abaayaa eh, waxaa u dira doolsho iyo buskud iyo habeexeen iska joog cabaar joogno alla alla alla ilaahayow rabbiyow wax badan oo wanaag badan kale ku sii doolsho sidaanaan ku cunayba waaba dhirmarkii adiga waa baxaya waaba waqti ma jiro mar kale noo ballan adduunye waag maanta kuma eke waayo kale iyo kulmo kale ayaa noo ballan marka aad iyo aad waa xiisooyinkii waxbaan ka daahaya marka aad u mahadsan tahay runtii talaado walba tan oo kale mid ka khayr badan allah ka dhigo haye haye bal waa yahay macsalaam aan laftkeyga qadka iska furo lahay saxibkiis kariyeeso aad iyo aad imaashahaaguna waa mid aan u soo xiisi doona weliba marka kulankaanna laabtu iga yaala aadna u tahay waana baxayaa markaan eh, khayr badan insha allah hay macalin nakee aan kusii dhaweynaayaahe hay macalin maxsalaamihi intaan kadib waxooga guriga ku noqonaaye hooye inayga shigsa aad iyo aad umahadsan tahay aniga laftirkeegu intaan ka badan inaad ila socoto gurigaaba halkan marka eh, aada umahadsan tahay eh, waa runtii waa ku maxdan kheyr badan <laughs> ya wanaabtee ma og tahay adiga ilaahay raburaxmaanka isagu markuu wax kula maagan yahay tee weelku ku buuxiya yaa tufaaxii aad aragtay yaa markaad lugunta dadabta elaygu dadaya war taas hadaan helaan kudhi tufaaxaas dugsiga saaraddayba ka baxaysaaba markay ka baxdona hawra arooskeeda hawshada <laughs> ka qabanadduunyo an waxaan jecelahay markaad ii garab taagantahay taageeraad lahayow arrintaydan kala taal adaa toosin karaaye macalinka waxaa kala yaaba laakiin qaybta warka koowaad oo ka gadano maanta dhan daldilbismillah hatab waa iska diray aniga waa iska dulqaadana waxaas ma fahanta eh, nin dan leh ma daalo koowaad hadaa geli waayo xitaa inaa imtixaanka wax fiican keeno banaankaana iska fadhiisana shaqana guriga imataan mobilkeygana waa soo qaatay asalaamu calaykum walfaayo wacalaykum salaam saalax iyo waraseetahay waa fiican maxaa waa siba u mashquulsan tahayba cabaara meesha taagnaa intaan kula hadlin eh, marti aanoo imaaden hadda dhaweynay ma fahamta soo fadhiisano gudaha ma galayna xaafadda inta miya gurigeena waa noo gurigeen mataqaanid may maalinku ii tilmaamta le an korleen ka fahamsanaay ii war ha gurigeen waa kanaaye soo dhowyahay waxaa rabaa waa iska daalanahay fadhi badanna malihi ii war maxaysaa gurigeen inaa imaada horta waa daahsanahay waxaas iska daaya inta lasoo fadhiisano daa gudaha gelin xitaano meeshaan iska fadhiisana darjiinka iska fadhiisana guri hadda ma galaayo asuumaad gaar ah maalina iyo samaynaysana imaada laga yaaba maya dhowr maalin weli waxtaha guri gurigaaga waay ma fahantay in caafimaadka war saalax waa ku waayay baayadan mudo kale marka ilaa snursaac maahan teleefonkaaga soo bix miskoolka ugu dambeeya anaa kusuusa ma iseelinta iga saarnaa raali mararka qaar waa iska mashquulsana teeda kale waxaan ku weydiin adaa sagaashanka mashquul eh ah. adaa teleefon qabanaynin haddana ah, ma igu qaado igu qaado mashquulkayga iska badan waxaan ku weydiin xaafadii ku jiro horta meeshaan waa iska fariisanay adiga waxaa kaala yaabaysaa oo eg tahay dhan maalin koodan waxaa iska yeesnin balaayo ah, eh. oo khayar khayaar ahe oo weysada marka laga jilka xanaaqa horta weysadaas ay soo xasuusin wallahi waxyaabaha aan ka xanaaqay ka mid tahay weysada darteed waaye maxadino sidaas maalinkaas horta khayr ayay ah ahayd kowdhe eh, bal ii war maxaa iga dambeeyey iga dabageey iga dabageeya abdheed garayba walaahi wax kaa dambeeyey ma wax walba sidoodii waaye ani aadaa fiicanahay bisle inaa is aragno waa iskarabi lahaa haddana waktigaa desaa rabeebu noo yeelay maahna taleefkaa wuu dhucua laakiin qabo ayaa kusoo wacay waa haway miyamse iskaraaf yaaqay muhiim maahan adoo ila fadhiisa telefoon ma qabanaya warkaaga siiisa hal xoob walaahi joogaa degan yahay adiga mashquulle waa ordee waa sii ordele ma lagu arkaayo duniyadaas ka samaysanba ciddana waxaa waaye aan waxaa waaye aan taageer u hayaan marka maasha allah aada u faraxsanahay mar kale inaan isbarano oo aan kulanno haddee soo dhawow oo markii aan isbarnay kadibna waxaa waaye wax badana iska bedele maxaa ma xanuunsata maya inaa xanuunsada dhaktara aadi lahaa hadaa xanuunsanaan lahaa marka xanuun ugu jiraa laakiin dhinacaaga le daawo looga heli karaa dhaktar xanuun la goyn kara maha hee abu wax maan kaa helay wax maa iga tabane maya maya maya wax haddaa iga hadlaynayd intaan kula hadli lahaynba maxaa jira he maxaan waa ii sheeg inaa maqlaa rabaa he qalbigaa daris la noqota micnaha qof oo waxaa noqotay boos gaara ku yeelatay qalbiga marka wax badana isbedela daawa ii qorta walaa isbitaalka maaragta qaybta v i b da igeysa ma fahamte waxaa waxaa lah midqaanaa intii aan ku odhan lahaa waad igaga horreyso afkaygaad ka boobtee maqasho adaa iga mudan oo iga daftay baraadar saalax waa iga daftay oo intaa ku dhihi lahaay intaa kuu haayay waxaan ka cabsanaya mataqaanaa ilaa iyo waaga uu ka baryay inaa meeshaan fadhiyo aan ka kicina ka baqoya eraygaas ay dhahda bis <laughs> waa mahadsantahay may waa baxe wixii danteena inaan ka fikira sababto inaad shaqo aadid oo dantaada garatid oo reerkaaga heesid aan danteeda waa mayaba erayga caawimaba ka seexan karaba waxaan sugaya mehen waaba xawaaba iga soo horkeentaba caasidee sanaanti iyo dagaalka maalinka kusiisweysada waxaas maka aqba ani fiir waa in waa buuq badana maahane walaa qalbigay maya qalbi saafi inaa tahay anaa markhaati ka ahba ani dadka qalbiga xun lama saaxiibo moogtahay maalin kastana darjiina saan u fariisana macquul ma aha mhm. howlo badana iska jiro fadhi waxaa jadwalan ku imaana hadda jadwalka iguma jiro hadoo nasiib int kuugu ma gardarinbo jadwalka aan hadda ku socdo ima qorshaysan in meesha aan soo gal leekin waa imaana ma fahmino marka waxaan rabaa in eh, qalbigan hadda eh, aad booska ka degtay aad sii xoojiso aadna aan dareemo inaan qalbigaanaa mar horeto fariin ma qortaa cod ma duubtaa laakiin wdha xishoo gabaraaxishoodka mar waa dareemi karaa micnaha dumarka ah. soomaaliyeed xishoodkan waa lagu yaqaanaa eh, marka waxaan rabaa in arrintan meel wanaagsan aan geeyo sida ugu dhaqsiyaha badan aan soo gabagabeeyo wax alaale wixii hanti a ah gacantan ku hayaa adiga qofbihay qof lagu tashan kara ma tahay mise foodadii aasku barnaa weli wadaa waa laygu tashan karaa aniga foodana ma wado iga habarta inaana foodo wadin hana ka cabsanina qudhaa hadda haddaa jiraahdo maalin hebel cidda iyo ballame hooyaday caaw tagaabaa ballame ano laakiin waxaa rabaa keliya waxaa kaa rabaa inaa ii samaysid iskuulkaani waa ogtahay wax yaraa iiga dhiman waa ii sheegtay ha marka ii dhiman bilooyinkaas sugtid ma may diyaar waaye ah mee sanada ku sugi karaa bilasheegosaaye safar yaraa aada dalka dibadiisa waa soo laabanaa markaan soo laabanaayo waxaan isku soo aadinaa xilliga iskuulkuu dhammaanayo isla markii waxa waaye aqalkeena dhisanaynaa mustaqbalkeena dhisanaynaa saarabte ay wax noo yihiin wayna noo ahaanayaan waxaa ku dhahay weligaa niyadaada xuma tahay jielina fahanti kalsoono kalsoonow anigane koow saalax laba saalax saddex saalax qof aday ahayn ima soo maro baata dhegaystayaal intaasi haynoo joogto qaybtii labaatanaad ee sheekada xurmadaran iyo xariir dumar intaan qaybtaan qaybta xigta ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasii nabadgelyo waa tahay saaxiibayaal aan halkaasi kaga soo laaban sheekadii xurmadaran iyo xariir dumar oo galabtaaxiisadeedii wadatay qeybihii dhexee barnaamijka ayaan weli ku jirnaa eh. shaceebo bal markaan dhankii kaalmaha sugaanta ku laabanayna eh, haddaa ku laabano dhankii kaalmaha sugaanta eh, luuley waxaan soo qabanayaa mid kamid a ah kaalmaha sugaanta ay ku wada luuqeeyaan farxiya fiiska iyo sidoo kale cabdi holan waayah ma galnaa aroos ma galna aroos waayahay soo dhegeysano Mm. Mm. ma dhisnaa aroosiyo aqalaynu ah, leenahay iyadana waxay tiri mm. ogolaada taadee adna ma ii abaalgudi waa laisku jawaabay kolley waxbaa ka dhacawaa laisku dhameeyey iyadoo weliba iyadoo weliba shalay shalay la ogaa xataa maalin gaara ah, dad gaara ah isaga ahayd inkastoo xisaabtas anaa ku jirin mm-hmm, eh, hore waxaa loo dhahay eh, luley mm-hmm. adoo saddex boqol iyo lixdan cisho eh, ka dhiga kara maalin kuuqaasa mm-hmm, maalin walbalixdan cishaba iska dheh maxaa saddex boqol konton iyo sagaal u deysay oo hal maalin keliya isugu soo kortay waa wax maaragtay marnaba aan macquul ahayn oo suuragelaynin marka ciyaar <laughs> cabdi mm. holan halkaas kaga soo laabana barnaamijkeeni galab wanaagsanna eh. markaan mhm. mid kaloo iyada eh, xigta haddana ama kaalin sugaaneed kale oo weliba eh, maadaama dadkii hore aan aadnay qaybihii mhm. dhexa kusoo laabana cabdi holan iyo waa soo dhawaanna xogaa markeysi dambe taaj mahal guuleed mm-hmm. simba guuleed simba mm. heesi taaj mahal ayaa markaan ah, mm-hmm. soo qabanayaa sheekayan ka codsanaynaa aan soo mm. wada dhageysano taajmahal mhm. guulaysanba inta ayna kaga soo laabano eh, luuley oh, waxaan ku suganahay ma soo gaarnay qeybihii dambe mm, gabagabadii eh, barnaamijkeeni galab wanaagsan ayaan eh, soo gaarnay saaxiibada waxaan leenahay galab wanaagsan waa ku mm. mahadsanyiin dhegeysiga barnaamijka galab wanaagsan balguntii gabagabadii heeska gebagabada mm. saaxiibada anugu tegi lahayn ma dhankaaga mase dhankeyga dhowr jeer aan kulalaabtaydhowr <laughs> jeer soo maha waayahay bal markaan saaxiibada waxaan ku macsalaamaynayaa hees uu ku luuqeeyo fanaan la yiraahdo skalaaji nafteedu dhibaysa mhm, heeskaas maadaamaa sheegatay heeskaas saaxiibada ugu tegaynaa tan iyo intaan galab dambe dib u kulmi doono saaxiibada waxaynu leenahay sidaas iyo nabadgeliyo marka ruux kugu dheeri aragaaga ka dhuunto ama kaadisu dhiibtay hadalkaaga ka dhaarto subukaan dhakhtarkiisu kudheldheelaya maaha marka ruux kugu dheeri aragaaga ka dhuunto ama kaadisu dhiibtay hadalkaaga ka dhaarto sokukaan dhakhtarkiisu ku dheldheelaya maaha ka dhaqaaqa maawoodo ku dhowowna ma dhaanto wajikaar ku dhowowe nafnafteedu dhibayso dhanashow uma roona ka dhaqaaqa maawoodo madaanto waji kaarku dhawoowe naf nafteedu dhibayso dhanashow uma roona meelsokaaladhayaaye dhamacuurka gubaysa dibirooma bogsiiso ama show dhacanka foog dhaxantaada ma biiso meel sokaala dhayaaye dhamacuurka gudaysa dhibero ma bogsiiso ama show dhacanka koob dhaxantaada ma biiso isdhaafsani waaye islahaa dhaqa oo dhis dhabna kuugu dadaalay dhinacaa wax ka eegay adiga wax ka dheehan inkastoo kugu dhaatay dadku dhaabsani waaye islahaa dhaqa oo dhis dhabna kuugu dadaalay dhinacaa wax ka eegay adigaan wax ka dheexan marna kuuma dhacayo dambalkaygu ilayno dhagba kuuma dalooshe dhagax ruuxda jeclaatay ha dhammaysata ciilka marna kuuma dhacayo dhambalkaygu ilayno dhagba kuuma dalooshe dhagax ruuxda jeclaatay ha dhammaysato ciilka meel sukaan la dhayaahe dhamacuurka gubaysa dhibiroo ma bogsiiso ama show dhacanka foog dhaxantaada ma diiso dhalshaka ama show dhacanka foog dhaxantaada ma biiso